bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين ثuma الصلاaة والسلام عlى rasuuli الlah الأmين وعlى آlih وصxaabatihi أجمaعين faxadaثnii جمع min الشhyuخ akhirhm sheikhuna الshekh صالح بن cbdالlah الcusaymiي غfr اllah lah وlhm جamيعا bsnaadi kuli minhm ilى sfyan بn cayna can cmr ibn dinar can abi qabusa mowla cbdالlahi bn cmr الcaas can cabdالlahi bn cmr الcaas radي allahu tacala anهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وali وsلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس التاسع والأربعون بعد بعد المئة من مجالس إقراء وشرح كتاب سنة النسائي في صباح يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر شعبان عام 1442 وأربعين لجنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع وجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس boqol iyo sagaal iyo afartanaad ee majaalis marka sharxa koobnay kitaabka sunan nasaa'i subaxana ama aroortan oo aroor khamiisa kuna beegan lix iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam kitaab alxaj ayaan gabagabaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaab aljihaadna waan bilaabi doonaa majliskan baabu ramyi tuuritaan la tuurta jamaraadkii bacda almasaa'i galabta kadib marka la galabaysta kadib in la tuura wixii ku soo rar ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi caleyh raxmat lla abarna moxamed bn cbdillahi bn maziic albasri waa iqa qaala xadaana yaziid wahu bn zura waa iqatun tabt qaala xadaana khaalid ibnu xaaris alhujaymi waa iqatun tabt can cikrima mowla cabdillahi ibni cabaas n cabaas radi allahu taala anuma qal cbdulahi bn cabaas kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm yus'alu mid su-aal la weydiiya ayaama minan maalinta mina la joogay ayaamihii mina la joogay oo hilbawaradka ama ayaamu tashriiq loo yaqaan ayaa su-aal la weydiinayey fayaquul wuxuu dhihi jiray laa xaraja culays ma jiro dhib ma jiro dhib ma lahan fasa'alahu rajul nin baa weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi xalaqtu madax ayaan xirtay qabla an adbaxa intaanan gowricin ka hore ayaan timi xirtay qaal wuxuu laa xaraja culays ma jiro yani gowricii iyo iyo xiritaanka iyo xiritaanka hormariyey markaasa nabiga dhib ma lahan fa qaala rajulin ba wuxuu yih ramaytu dhagax ayaan tuurtay bacda maa amsaytu markaan galabaystay kadib ilaa aroortii subaxdiyaa la rabay ama barqinkii ayaa maalintii hore oo jamrat alcaqaba alkubra marka la tuura xilligaas ayaa la rabay markaasa wuxuu yihi galabtii markii la gaaray kadib ramaytu bacdama amsaytu markaan galabays kadib ayaan dhagaxii jimrat lcaqaba tuurtay qaala wuxuu laa xaraja dhib ma lahan mas'alada meeshaan in aada loo iftiimiyey loo bahan yahy waxay tahay in dhagax tuurka maaninta tobanaadka ah oo dawaafulifaadaha la samayna oo gowraca la samayna oo timaha la xira maalinta iyada ah waxaa la tuuranayaa aroortii hore awalka hore la tuuranayaa asal ahaan haddii ay kula gaarto galabtina dhib ma lahano waa kan xadiidkaana cadayni dhib ma lahan laakiin asal ahaan xilligiis wuxuu bilaabanayaa marba haddii qoraxda ay soo baxda uu bilaabanayaa wixii ahlulacdaar aan ahayn qodobka labaad maalinta kow iyo tobanaadka iyo labay tobanaadka iyo saddexy tobanaadka qofkii aanan soo degdegin oon labay tobanaadka ku kaaftoomin saddexda maalmoodna waxaa la tuuranaya bacda zawaal qoraxda markay bartamaha cirka ka zuusha oo dhanka duhurka loo baxa kadib ayaa la tuuranaya saas in laogaad aaday muhiim u tahay laakiin dadka waa isku dhex yaaciyeeno subax iyo galab iyo looma kala fiiriyo beryahan dambe taysiirka iyo wix in la fudeeya iyadoo laga raaca ayaa waxyaabo badan iyo nuxurkii xajkiiba inaad meesha ka baxaad ku siganaa runtii baabu rabin rucaati dadka xoola jirka ah oo xoolaha ilaalina dadka gaadiidka la watay iyo xoolihii la watay dadka ilaalina oo rucaadda ah oona xujaajda ah dhagax tuurkooda siduu noqonayu baabkan u dadki may la too yihiin maya way ka duwan yihiin iyaga takfiif iyo fududayn ayaa loogu sameeyey laba arimood albaytuuta baritaankii ay la baryi lahaayeen ayaaba mina in la barya waa waajib iyaga laakiin waa laga ruqsayey qolyaha xoolo jirka waxaa la mid dadka zamaasimada ama zamzamka dadka waraabiyo oo biyaha aa la mid dadkaas xoolaa jirta oo masaalixda dadka u taagan jiifkii ay dhex saaxan lahaayeen mina haddii ay suuragal uu noqon waayo waa laga cafiyey qodobka labaad waxaa weeyaan waxaa laga cafiyey dhagax tuurka maalin kasta inay tuuraan ahayd waa laga cafiyey maalin tobanaadku ay tuuranayaan iyada shaki ma lahan oo halkaas dhagax inay toddoba ku tuurtaan laga maarmaan laakiin labada maalmood oo dambe ama saddexda maalmood labada maalmoodoo dambe hal maalin ay iskugu keeni karaan hal maalin ay dhagaxii ay tuuran karaan sidaasaa marka ay waxaa weeyaan waxaa noqonaa baabkan ramiga rucadda xadii saddex kun iyo toddoba xadii saddex kun iyo sideed iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasa aleyh raxmat lla akhbarna alxuseyn ibnu xurayth almarwsi waa hiqa wamuxamed ibn muthan alcanasi wa hiqat xaafid can sufyaan athawri ibn cuyeyna can cabdillaahi ibn abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm waa hiqa can abihi abihiis oo ah abu bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm waa hiqatun caabid can abilbadaax abulbadaax ibn cadiy waa hiqatun wahima man qaala lahu suxba can abihi abihiis caasim ibni cadiy alwsi saxaabi waa radia allahu taala an arda waraxima jamiica aruwaad ana nabiya nabigeena sal sl markas wuxuu rusay lirucaati dadka xoola jirka an yarmw an yarmuu inay tuurtaan yowman oo yadacuu yowman yowman maalina iska dhaafaan yani maalinta ay dhaafaya maalinta hore ay raaciyeen weyaan ama maalin dambe ay raacinayaan xadiid saddex kun iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nusaarid akhbarna camr cali falaswatiqatan xafid qala xadathana yaxni sicd alqataan qala xadathana malik qala xadadana cabdullah ibn abi bakr ibn xamed ibn camr ibn xasm waa iqa can abihi aabihiis waa iqatun caabid can abilbadaax ibnu caasim ibnu cadiy ninka abulbadaax waxaa weeyaan iqa oo wahima man cadow fi saxaaba can abihi aabihiis waa saxaabi jaliilah waa caasim ibnu cadiy alawsi asxaabi ana rasul rasulka sal slm rakas wuxuu rusuga lilrucati dadka xoola jirka fi lbaytuutati ay fii tarki lbaytuuta baritaankii inay isaga tagaan ayuu nabigu ruqseeyey yarmuuna yowma naxri maalinta gowraca ah oo tobanaadka way tuuranayaan hadal mana taas walyowmeyn labada maalmood alladiina kuwaasoo bacdahu ka dambeeya maalinta tobanaad ka dambeeya oo tobanaadka laba tobanaadka yajmacuunahumaa waxay ku jamcinayaan dhagax tuurkoodii fii ixdaa axadihimaa midkood ay ku jamcinayaan yani maalinta labay tobanaadka ama maalinta ko iyo tobanaadka ayaa dhagxaantii hal mar ay tuuran karaan dadka iyaga ah oo rucaadda ah oo masaalixda dadka u taagan saas waa afar iyo toban ay tuuranayaan maalinta koobaad ay ka tuuranayaan maalinta loo ay ka tuurayaan baabulmakaan boos ayuu baabkan u baabiya alladii kaasoo turma minhu laga tuura jamrat lcaqaba jamratulcaqaba alkubraa marka la tuura inta la istaagi waadi yaraa ag jiray marka nabigeena sal alla slm waadigaas ayuu dhexdeeda eh, istaagay hadda waadi wax ma jiraan dabcan marka meel yara korona waa lahayd marka meesha kore inaan laga tuurin oo waadiga gudihiisa laga tuuro ayaa ragga eh, ruwaadda axaadiista ay ka hadli doonaan wax weyna maan insha allah tabaaraka watacaala meel aad eh, meel koro meel hoose meel aad ka tuurtaba hadda wixi dhanba waa la wada simay marka laakiin xaaladdii markii hore say ahayd ayay ishaarayaan ruwaadda raximahum ullah laakiin hal meel oo muhiim ayaa jirta oo eh, waxaad ka soo joosanaysaa dhanka koonfurta laga soo joosanaya koonfur ayaa laga soo joosani marka laga xala tuuri maka waxay kaa maraysaa dhanka bidxdaad ah minana midig ay kaa maraysaa saas marka siduu nabigan u istaagay saas ay sala allahu calayhi waaalihi wasalam haddii suuragal ay ku noqoto hadday ku noqon weydana meel alle meeshii ku suura ayaad eh, ka tuuraysaa xadiid saddex kun iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala qaala alimaam anasai alay ramat abarna hanaad ibnu sari abu sari waa hiqatun can abi muxayaata yaxya ibnu yacla altaymiy waa can salamat ibnu kuhayl alxadrami waa tashayac can abdiraxmaan yacni ibna yaziida annakhaci waa qaala qiila waxaa loo yidhi cbdillahi bn mascuud waxaa lagu yidhi ina naasan dad yarmuuna waxay turtaan aljamrata min fowqi alcaqaba caqabada korkeeda yar buurti yaroo takada korkeeda hadda wix ma jiraan dabcan beriga iyada takad baa ku taallay halkaasay ka tuurayaan oy koray ugu keenayaan qaala wuxuu yidhi farama cabdullaahi ahey cabdullaahi aa lagu yidhi mogta qaala wuxuu yidhi raawigii hore oo ahaa cabdiramaan yaziid anaqci farama cabdulaahi cabdulaahi wuxuu ka tuurtay min baطni waadi waadi gudihiisa ayuu ka tuurtay uurkiisa uma qaala wuxuu yidhi min haa hunaa halkan wladii alih baan ku dhaartay laa ilaaha ilah usan jirin eh, hayruhu asaga mooyane waladii alih baan ku dhaartay laa ilaaha ilah usan jirin hayruhu asaga aanan ahayn usan jirin aan ku dhaartay rama wuxuu ka tuurtay aladii nabigii sal sm unzilad lagu soo deji calayhi suurat baqara halkan ayuu ka tuurtay markuu adiga gudihiisi intuu istaagay ka tuurtay ayaa wuxuu yidhi allihii alla kala oo xaq lagu caabud usan jirin ayaan ku dhaartay allihii nabiga lagu soo dejiyey suurat albaqara halkan ayuu ka tuurtay ayuu yidhi radi allahu ta arda xadiid kale saddex kun iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai abarna alxasan ibn moxamed azacfrani wahiqa wamalik ibn khaliil asdi wasaduq qaala xadaana ibn abi cadiy moxamed ibrahim ibn abi cadiy wahiqa can shucbata can xakam ibnu cutba alkindi wa waa iqa cutayb alkindi wa mansuur ibn muctamir can ibraahim ibn yaziid anakhaci can cabdiraxmaan ibn yaziid anakhaci qaal ramaa cabdullaahi cabdullaahi ibn mascuud wuxuu tuurtay aljamrata jamrat alcaqaba bisabc xasiyaan toddoba qaruurax ama toddoba dhagaxoo yaryar jacala wuxuu ka yeelay albeyta beytka can yasaarihi ayuu ka dhigay wa carafata carafana can yamiinihi koonfurta kusoo jeesto wa qaala wuxuu yidhi haahuna waa halkan maqaamu alladii kii meeshuu istaaga weeyaan unzilat caleyh lagu soo dejiyey suura baqara suurat baqar lagu soo dejiyey qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi maa aclamu ma ogsooni axadan qof qaala yidhi fi xadiii mansuur xadiid mansuur fi lxadiidi qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi maa aclamu ma ogsooni axadan qof qaala yidhi fi hada alxadiid xadiidkan mansuurun yidhi ma ogi oo sheegay hayra ibna abi cadiy ibna abi cadiy unbaa sheegay wallaahu aclam yacni ninka la yidhahda alimaam النسائي ninka la yihaahdo بن أبي عdي wuxuu yihi mogtahay xadaثna بن أبي عdي عن شhuعبة عن الحكم عن منصور عن إبراهيم ya afw afw afw isku daray an kala jeeda saasaan rabayba saan rabay saas xadaثna iبن أبي عdي عن شhuعبة عن الحكم ومنصور labadaas ayada ayuu isku daray عن إبراهيm markaas axsanta marka labadaas cid isku dartay oo xakam iyo mansuur israacisay oon ibnu abi cadi yahayn mahayawa dadka kale kulli maxay wariyeen can ilxakam oo mansuur meesha soomaliya ina gelin saasuu ula jeedaa wallaahu aclam qaala abu cabdiraxmaan ma aclam ma ogsoon axadan qof qaala yidhi fi hada alxadiid mansuurun yidhi hayra ibn abi cadi wallaahu aclam xadiid saddex kun iyo labiiy toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna mujaahid bn muusa alkhawaarizmi wathiqa can hushaym bashir alwasiti can muhiira ibn mqsim الضbi وثiqة mتqin yudls can ibrahim زيد النkci qaal xadaثna cبدالرحman ibn زيد النkci qaal ra'aytu ibna mascuud ayaan arkay cbdullah mascuud alhudli radia allahu taala an arda rama isagoo tuurtay jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba min baطni waadi waadiga gudihiisa uma kadibna qala wuxuu yidhi ha huna halkan waladii alif an ku laa ilaha ilaah uusan jirin hayruhu isaga mooyane oo allah subxana wa tacaala maqaamu alladii kii booskiisa weeyaan uma qala wuxuu yidhi ha huna meeshaan maqaamu aladii kii booskiisa weeyaan calayhi korkiisa unzilat alayhi korkiisa unzilad lagu soo dejiy aleyhi korkiisa suuraة اbaqara wاladii laa ilaha hayruhu dhaartaas ayuu dhexgeliyey xadiid saddex kun iyo saddex iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas abarna yaqub ibn rahim dawrq wahiqaة qaala anba'ana ibn abi zaa'ida zakariya ibn abi zaa'ida wahiqaة mutqin qala xaddaثna acmash sulayman ibn mraan alkahili samictu alxajaaj xajaaj ibn maxamed alcwrmiya mise xajaaj ibn arطah alfiri Eh, eh, ul isagoo laa taqul hadhihina suura اbaqra hadhihina qul waxaa tidhahdaa asuura alatii yudkaru fiiha اbaqra saas dhaha yani suuraة اlbaqra in la dhahayo diidaya oo waxuu leeyahay suuradda magacaas kuma haboona in suuraddii dhan baqara iyo neeflo loo tiriye kuma haboona waxaa tidhahdaan suuradda lagu dhex sheegay baqra fadakartu dalika liibraahim acmasha wuxuu leeyahay eh, arrinkaas ayaan u sheegay ibrahim ibn yaziid anakhi ayaanu sheegay fa wuxuu yidhi ahbaranii cabdiraxmaan ibn yaziid anakhi ayaa ii warramay annahu cabdiraxmaan kaana inu ahaaday maca cabdilaahi ibn mascuudin la jiri xiina goortii rama uu tuurtay jamrat alcaqaba uu tuurtay fastabtana alwaadi waadiga ayuu uurkiisa galay gudaha galay fastacradahaa wuu isku beegay yacni aljamra jamradii iyo dhagaxii faramaha bisabci xasayaatin toddoba quruurax ayuu ku tuuray ama dhagax wakabara maca kuli xasaatin qurur wax kasta ama dhagax kastana markuu ku tuuraayey allah akbar ayuu raaciyey faqultu waxaan idhi inna unaasan dad yascaduuna aljabal buurta ay korayaan ay kasoo tuurayaan kadibna faqala wuxuu yidhi haahuna halkan waladii alih baan ku dhaartay laa ilaaha ilaah uusan jirin hayruhu asagaanan hayn ra'aytu waxaan arkay alladii nabigii unzilat calayhi suurat lbaqara lagu soo dejiyey rama isagoo ka tuurtay ayaan arkay weyaan marka suurat albaqara in la dhihi karo cabdullahi bn mscuud ayaaba yidhi marka hadalkaas oo asuura lati yudkaru fiha albaqara sax ma ahu ley xadيiث saddex kun iyo afar iyo todobaatanaad waa xadيiث صaحيixa qaala imam ن barna mxamed بn aadam almisisi wasdu can cabdiالraحim ibn sulayman اkinani cabdiرaim sotiqama can cubaydالlahi ibn cumar alcumari waa iqaة thabt wadakara aakhara nin kalena wuu raaciyey cabdiraxiim markuu cubaydillahi bin camr ibn cumar alcumari wax ka wariyey nin kalena waa raaciyey can abi zubayr ay ka wada wariyeen labadaa nin marka ninkan kale muhiim ma ahan hadduuba ninkan cubaydillahi ibn cumar alcumari oo iqa ah habti ah aduuba jooga ninkan kale muhiim maaha ama iq ha noqdo ama keyrka ha noqdo can abi zubayr can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anuma ana rasul rasulka sal sl rama wuxuu tuuray aljamra jamrat alcaqaba bimili xasal khadf fiintaalka ama farganka dhagaxiisoo kale ayuu nabigeena ku tuurtay buurta caqaba xadiidka saddex kun iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam bnu sacid akhbarana moxamed bashaar wabundaar qaala xadaanaa yaxya bn saciid alqaطaan can ibni jurayj can abi zubayr can jaabir qala wuxu yidhi jaabir raytu rasul a sal slm yarmi aljimaar buuraha isagoo tuurani ayuu muxuu ahay jamrat alcaqaba tii koobaad tii labaad tii saddexaad bimili xasa alkhadf fiintaalka ama farganka dhagaxiisoo kale isagoo ku tuurani baabu cadad alxasa quruuraxa la tuurana ama dhagaxa la tuurana cadadkiisa iyo tiradiisa allatii taasoo yurmaa biha aljimaar buuraha lagu tuurta ayuu halkaan u baab waa todoba kan koobaad todobaa lagu tuuri kan labaan todobaa lagu tuuri kan saddexaan todobaa lagu tuuri maalinta eh, tobanaadka ah todoba xabas ah la tuuri maalmaha kob tobanaadka laba tobanaadka iyo saddex tobanaadka iyagana waxaa weeyaan waa labaatan iyo ko labaatan iyo ko labaatan iyo ko sidaa weyaan marka labaatan i ko iyo labaatan i ko waa afartan iyo laba ku dar labaatan iyo ko kale waa lixdan iyo iyo saddex saddexda maalmood qofkii waxaa weeyaan dhammaysto toddobaatan dhagax ayuu tuuranaya toddobadii maalintii tobanaadka ah iyo iyo lixdan iyo saddex maalintii maalmihii kale soo haray oo saddexda ahayd ayuu tuuranaya qofkii tacajul sameeya oo maalinta saddex tobnaadka aanan ku darina wuxuu afartan iyo laba iyo wuxuu isku darsanayaa iyo toddoba isku darsani meeqa iskugu noqonayaan ya afartan iyo sideed mis afartan sagaal afartan iyo laba ha afar axsanta afartan sagaal isku noqonayaan afar maalmood waxay ku noqoni maalinta tobanaadka ah hal buurbasaa la tuurani hal buurbasaa la tuurani tobanaad maalin tobanaadka ah waa tan u dambaysa o dhan kama ka xigta jamratulcaqabaa lalahaa maalmaha kale marka saddexda baa la tuurani muntada baa lagu tuuri sidaa weyaan jamaraadka waa saddex saddex weeyaan ya maalinta dambe waxaa weeye ha maya maya maya saas maha saas maaha saas maaha ma jamaraadka kulli waxaa weeyaan waa saddex saddexda iyaga maalin tobanaadka ah ee waxaa la samaynayaa kan koobaad waa lasoo dhaafi lama tuuraay kan labaadna waa lasoo dhaafi lama tuuraay kan saddexaad u dambeeya basaa la tuuri ma la tuurtay todoba dhagaxa meesha ku taal oo tuuratay maalinta kow iyo iyo laba iyo min labaatan kii koobaad todoba kii labaad todoba kii hore aad tuuratay isna waa ku jira maalinta ka waa labaatan iyo kowdii haddii aad sii joogto ood tacajul samayn maalin saddexaadna kow iyo labaatankii toddobaatan dhagax markakaas kaaga xirmays toddobaatan dhagax halka kaaga xirmay haddii marka aadan tacajul aad samayso sii joogin waxaa kaa xirmaysa konton iyo sagaal dhagax soo sida ma afartan iyo sagal konton iyo sagaal afartan sagaal dhagax naam afartan sagaal waaya xadiidka saddex kun iyo todoba iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa ala akbaranii ibraahim ibnu haaruun albalki waa saduq qaala xaddatana xaatim ibn ismaaciil almadani waa saduqun yahimu saxiix alkitaab qaala xaddatana jacfar ibn maxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi aalib waa imaamun eh, saduuqun aqiih can abihi abihiis waa iqatun faadil qaala wuxuu yidhi dakhalnaa calaa jaabir bn cbdillahi anu galnay radia allahu tacala canhuma faqultu waxaan yihi akhbirnii iga waran can xaajati nabiy nabig xaji sal slm qaala wuxuu yidhi ina rasuula rasulka sal slm ramaa aljamra dhagax wuxuu ku turtay ramaa wuxuu turtay dheh aljamra dhagaxii allatii taasoo cinda ashajara geedka agtiis ahaatay bisabi xasiyaatin waa jamrat alcaqabat alkubra tan xaramka xagga xigta ama maka xigta weeyaan yukabiru allahu akbar ayuu lahaa maca kulli xasaatin quruurax la arkay dhagax kas u tuuri oo minha iyada ka mid ah xasa alxadfi yukabiru maca kuli xasaatin minha ayuu ku kibaaranaya xasa alkhadfi fiintaalka ama farganka dhagaxiisa ramaa wuxuu ka tuuray min badn waadi waadiga gudihiisa uma insaraf ila manxari meesha xoolaha lagu gowracay yuu u leexday ama u noqday fanaxara markaas xoolahiisu gowracdi nabigeena sala allah alay slam xadiidka saddex kun iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiix isnaada qaala اimaam نascd abarnii yaxya bn musa albalki wa iqa qaala xadaثna sufyaan ibn cuyeyna can bn abi nujayx ibn abi nujayx cbdulahi haqafi wa iqaة rumiya biاlqadri warubama dalls qaala qaala mujaahid ibnu jabr wa imaam fi tafsir wa iqa imaam fi tafsir wاlcilm qaala sacdu sacd ibn abi waqaas weeyaan radia allahu tacala an ardah awalu man ramaa sahman fii sabiili lah waa reeabtiga nabigeena sal slm qaala wuxuu yihi sacd rajacnaa waxaan soo laabannay fi اlxajati xajkii maca nabi ayaan la soo laabanay sal slm wa bacdunaa barkanagan yaquulu uu leeyahay ramaytu waxaan tuurtay bisabxa sayaatin todoba quruurax ama dhagax wa bacdan qaarna yaquul uu leeyahy ramaytu waxaan ku tuurtay bisittin lix falam yacib bacduhum calaa bacdin liskuma cebinin qofkii dee ay waxun ka yara hoosaan todobada asalka laakiin qof waxun ay ka yara qaldamaan halkoo iyo wax la mid ah insha allah ilaahay wuu cafinayaa dhib weyn ma jiro laakiin asal ahaan qofki inuu ku dadaalo waa aad ugu dadaalo in cibaadadiisi ay meeshii ay ku dhacdo oo todobadii aad meesha ku rido xabadxabad ayadoo is daba socota xadiis saddex kun iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacdi aqbarna maxamed ibn cabdilla alsanaani waa hiqa qaala xaddatana khalid bin xadan nujeymi qaala xaddatana shucba can qataada ibnu dacaamat saduusi albasri qaala samictu abaa mijlaz abuu mijlaz waa laaxiq ibn xumayd asaduusi waa hiqa yaquul isagoo sa'altu ibna cabaas ayaan weydiiyey can shayin shay oo min amri jimaar buuraha tuurashadooda arrin khusaysa ayaan weydiiyey fa qala wuxuu yidhi ma adri ma ogi ramaha rasuul nabiga lagu tuurta sal slm bisittin aw bisabcin marka ninka cabdillahi bin cabaas uma aad uguma cadeen lix iyo toddoba mid ay tahay ayuu garan laha lakin sida asalka waa toddoba adilo kale oo aad u tiro badan iyo saxaabo ka weyn ayaa sheegeen baabu takbiir allahu akbar in la yidhaahdo maca kuli xasaatin qururax kasta marka la tuuri ama dhagax kasta marka la tuuri xadii saddex kun iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aley abarnii haarun ibnu isxaaq alhamdani waa saduuq alkuufi weyan qaala xadaanaa xafs ibnu khiyaas الnakhaci hiqat habtun tagayara xifduhu fi اlaakhir can jacfar ibni moxamed can abihi can caliy ibn xusein can ibni cabaasin radi allahu taala anhuma can akhiihi walaalkiis can alfadl can akhiihi alfadl cantaas meesha kuma jirto ibn cabaas can akhiihi ayuu ka wariyey alfadl ibn cabaas ahaa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana radiifa ama ridfa annabi nabiga ayaan gadaal gaadiid kala saarnaa falam yazal nabiga kama zuulin sal slm yulabi inuu talbiyada wada xataa ramaa ilaa uu ka tuurtay jamrat alcaqaba faramaha wuxuu ku tuurtay nabigeena sal slm bisabci xasiyaatin yukabiru maca kulli xasaat yukabiru allahu akbar ayuu lahaa maca kulli xasaatin maxalushaahidkan waa meesha iyada weyaan quruurax kaste markuu tuura ama dhagax kaste allahu akbar ayuu lahay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu qaci lmuxrim qofka muxrimka ah oo xajka xihan inuu gooyo atalbiyata labayk allahuma labayk inuu gooyo idaa rama idaa rama mar goortuu dhagax ku tuurta jamrat alcaqaba markuu tuurta markuu dhagaxa marba bilaabo khalaas talbiyada inuu halkaas joojiyo waana sida waxaa weyaan aan hore usoo sheegnay talbiyada waxay ku eg tahay jamrat alcaqaba dhagax u horey markaad ku bilowdo allah akbar tirahdo khalaas talbiyada waa istaagaysaa waaya xadiidka saddex kun iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam cali raxmat lla akhbarna hanaad ibnu sari abusari waaiqa habt can abi salam bn sulaym xanafi wa iqat tabt can khusayf bn cabdiraxmaan aljazari wa saduuqu sayu اxifd ikhtalada biaakhirihi wa rumya biirja can mujaahid ibn jabrin can ibn cabaasi radi lah ta cbdulahi bn cabaas qaala fadl ibn cabaas wuxuu yidhi kuntu waxaana ridfa rasuulilah nabiga alla ayaan gadaal kala saarnay gaadiidkii famaa ziltu kamaanan zuulin asmacuhu inaan maqli yulabi inuu talbiyaysto labayk allahuma labayk u yihahda xataa ramaa jamrat alcaqaba ilaa buurtaas jamrat alcaqaba u ka tuurta falamaa ramaa markuu jamrat alcaqaba tuurtay qaaca talbiya talbiyada wuu joojiyey xadiidka waa muttafaqun calayh meelaad ugu laamaysaan malahanka marka baabu qaطci muxrimi ahay ama xadid saddex kun iyo kow iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa akhbarna hilaal ibnu calaa ibnu hilaal waa saduq qaala xadaثana xuseyn ibnu cayaash aljazri wa iqa qaala xadaثana abu khaysama زهير معاaوية قال xdثنا khسyف عن مجاهد وعاmر بن شراحيل شعبي weyaan شhراحيل شhعبي عن سعيد بن جuبير عن بن عباس رضي الله تعالى عنهma أن الفضل أخبر wuxuu sheegay أنه فضل kaan inuu ahay رديiفa رasuل naبiga صلى الله علي وسلم gaadidka mid gadaal kala saaran وأنhu isaga لم يزل kama zuulin يuلaبي inuu تلبiyadooda xatىa rama الجمرة ilaa jamradii uu ka tuurta nabigeena salى اllahu عalيhi waali waslm xadiid saddex kun iyo laba iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaai caleyh raxmat lla abarna caasim ibnu khushaysh ibnu asram ibnu caliy ibnu macbad النسائي wa ثiqة xaafid qala xadaثna muسى ibn acyan الjزري wa ثiqaة caabid saas afwan ha أخbarna abu caaصim khushaش ibn asrم النسائي wa ثiqaة xaafid عan عalي ibn macbad الcabdi wa ثiqaة فaqih qala xadaثna muسى ibn acyan الjزري wa ثiqaة caabid عan cabdالكريم cabdikariim aljazari cabdikariim ibn mali weyaan aljazari waa iqat muqin can saciid ibn jubayr can ibn cabaasi radi allahu ta anuma can fadl ibn cabaas anahu fadl kaana waxaad radiifa annebi nabiga gaadiidka gadaal kala saarnaa falamaa falam yazal kama zulin yulabi inuu nabiga talbiyay sal slm xataa ramaa ilaa uu ka tura jamrat alcaqaba buurta jamrat alcaqaba baabu ducaa duca la ducaysta bacda ramyi aljimaar markii jimaarta iyo buuraha la turto kadib in la ducaysta ayuu baabkan u baabyahay intee lagu ducaysani meelaha buuraha la tuuro waa saddex meelood alأuulى aلثaaniya alcaqaba saas weeyaan amaba jamraة اcaqaba alأuulى jamraة اlcaqaba الثaaniya jamraة اlcaqaba alkubrى ma garaten marka tan koobaad markii la tuurta waa la istaagi waa la ducaysanay nabigana sal sl qadra qira'at suuraة اlbaqara intaas camal la ducaysanaya lakiin hadda waxay un baa lagu ogeli markiiba waa lagu waa laga fiijini meesha kan labaad markaa tuurtana ayadna waa istaagi waa ducaysan qiblada usii jeesanaysaa kan saddexaadna markaa tuurta lama ducaysanay waa laskaga tegi waa siduu nabigeena samey sal sl marka ducada la sheega waa aluulaa asuqra iyo mxuu ahaa iyo alwusta iyo alkubra hadda tan koobaad iyo tan labaad waa tuurinaysa tan saddexaad eh, marka la tuurta ayaa la ducaysana lakin tan saddexaad duca ma lahan wey lama ducaysanayo xadiidka saddex kun iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qala alimam النasي alي mt abarna alcabaas ibn cabdالcaظim alcambari wa iqaة xafid qala xadaثna cثman ibn cmar wa iqa qala anbana yunis ibn yaزid alayli wa iqa can zuhri waa imaamkii qaala balagana ama balagna balagana waxaana soo gaaray ana rasul rasulka sl slm kana rasulka inuu ahay idaa ramaa aljamrata markuu jamrada dhagax tuurta alatii dhagaxaasoo tali almanxara meesha gowraca xigto manxara mina ramaaha bisabci xasiyaatin toddoba quruurax ayuu ku tuuran jiray yukabiru allah akbar ayuu dhihi jiray kulamaa ramaa bixasaatin mar kasta uu muxuu ahaa quruurax ama dhagax tuurta uma taqadama wuu u hormaray amaamaha fawaqafa wuu istaagay mustaqbila qiblati qiblada isagoo qaabilsan raafican xaal kor uqaada yadayhi raafican kor u qaada yadayhi gacmihiisa yadcuu ducaysani yutiilu lu qof istaaga ayuu aad u dheeraynay uma yaأti اljamrata haaniya ayuu imaanayay kow waa tii koobaad taas horeya tan labaad ayuu marka imaanaya fayarmiha bisabi xasayaatin toddoba quruurax ama dhagax yuu ku tuuri yukabiru kulamaa ramaa bixasaatin yukabiru alla akbar ayuu dhihi kulamaa ramaa goor kastoo goor mar alla markuu tuura bixasaatin quruurax uma kadibna yanxadiru wuu laami jiray daata shimaal bidax fayaqifu wuu istaagi jiray mustaqbal beydka alle isagoo qaabilsan raafican yadayhi gacmihiisa kor u qaaday yadcuu alla baryi uma yaati aljamra buurta ayuu imaan allete taasoo cinda alcaqaba caqaba agteed ahaatay waa buurti weyneed alkubra fayarmiiha bisabci xasayaan toddoba dhagax yuu ku tuuri walaa yaqifu cindahaa agteedana ma istaageen nabigana sal slm qaala zuhri wuxuu yidhi samictu saaliman saalim ibn cabdillahi bn cumar ayaan ka maqlay yuxadiu bi hada xadiidkan isagoo asana ka sheegi can abihi abihiis can innebiy sal slm wa kaana ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu ahaa yafcaluhu arrinkaas mid sameey ayuu ahaa sidaa weeyaan marka jamratu aluulaa wahaaniya dhagax waa marka la tuuro waa la ducaysani jamrat alcaqaba alkubraa ama aaliana laguma ducaysanayo sidaa weeyaan baabon isku mid maalma hore moogta caqaba kaligeed wa taas duca maba laha isku mid waa isku mid lama tuura isaga waxba laguma ducaysana allah akbarta ku jirtaa kulli kulli waa racsanta baabun maa yaxilu wixii xalaal ah lilmuxrimi qofka muxrimka bacda rami ljimaar markuu dhagax tuut kadib maxaa xalaal noqoni qofkii shaqo kale ma qaban dhagax igu tuurtay maxaa xalaal u noqoni xadiis saddex kun iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qala imam ns alي amat abarna cmr ali las qala xadana yaya bn sacid اqطan qala xadana sufyaan bn saciid ibn masruuq aلthawri weeyaan can salmata ibn kuhayl xadrami wa iqat itshayac can alxasan alcurani iqat arsl ibn cabaas radi allahu taعala canhuma qala wuxu abdullah bn cabaas ida ramaa goortuu tur aljamrata faqad xalla waxaa u bannaan lahu isaga kulu shayin ila nisa dumar mooyane qiila waxaa iibu catarna ka warran qaala wuxuu yidhi ama ana aniga miya faqad raytu waxaan arkay rasul la sal slam ayaan arkay yatadamahu bilmiski isagoo miski isku dharoobi oo si fiican u isticmaalay afa huwa miskiga iib miya abcan adyaba iib shaki ma laha marka waxaa weeyaan qofka culimada waxay leeyihiin qofka acmaasha la qabana xajka oo dhowrka ah maalinta ayad haduu laba qabto waxaa u bannaan marka inuu diibna isticmaalo inuu dharka iska dhiwaalo kaba soo qaad timihii ad xiratay xoolihina waad gowracday marka intaad samaysa dharkaad waad xiran karta adoon muxuu ahaa markaad dhagax tuurato oo timaa xiirato dharkaad waad xiran kartaa diibna waa marsan kartaa laakiin dumarka waa inaad camalka dhamayso oo dawaaful ifaada iyo sacyigiisa aad meel saarta kadiba marka ay xaaladda ay noqonaysaa ood inta kale dhamayso way ku dhiman tahay hal shay bas kaasoo ah dawaafulwidaac intaas marka waxaa ku idlaaday bifadli min rabbina tabaaraka watacaala kitaabka kitaab alxaj runtii kitaab dheer oo fawaaid badanna ilahi subxana watacaala uu naga siiyey waxaan is leeyahay kitaabihii aan soo marnay marka kitaaba salaad laga taga kitaab la dhirar ah eh, inuusan eh, jirinaan u malaynaya maxaa yeelay axaadiistiisa aad bay u tiro badnayd eh, taqriiban wax aad u badan ayuu ahaa ilahi baan ku mahadaynaa subxaanahu tabaaraka watacaala alina waafajiyey ilaa laba kun iyo lix boqol taqriiban ayaan kasoo bilownay halkaan uu ku gebagaboobayna waxaa weeyaan saddex kun iyo afar iyo taqriiban waxaa weeyaan eh, afar boqol iyo ilaa kontomeeye ama lixdameeye eh, xadiid ayaa ilaha fadliga subxana wa tacala kitaab kamil waa kitaab hadda oo <laughs> kitaabaha qaarkood eh, ayuuba la egyahay insha allah waxaan bilaabaynaa kitaab aljihaad wax su-aal haddii ay jiraan waa insha allah intaanan ka gudbin kitaabulen waxaan gelaynaa baab kale baabkaan aad ugu duwan shaqada waa ka wada siman yihiin laakiin axkaamtiisa aad u kala duwan ilahi waxaan ka baryana subxana wa taala xajka inuu na waafajiyo kitaab alxaj kitaab اljihaad cafwan kitaab اljihaad hada maxalu bayaanihi kitaab اljihaadi jihaad kitaabkiisa hunaa maxalu bayaanihi halkan waa meesha lagu caddayn lahaa jihaad xagga luqada waxaa la yihahdaa badlu اlwusci wاljuhdi wاطaaqati ayaa la yihahdaa xagga luqada badlu aljuhdi wاlwusci wاطaaqa in waxaa weeyaan qofka wixii ku jiro awood uu bixiyo suuragalna ah marka min aljuhdi oo xagga wasciga wixii qofka awooddiisa ah miyaa laga keenay oo min aljahdi bimacna mashaqa iyo mashaqa miyaa laga keenay labadaba ishkaal ma lahan xagga istilaaxa waxaa weye alqitaalu liiclaa'i kelimat اllah in la dagaalamo si kelimada ilaahay subxana wa tacala loo kor yeelo ayaa xagga istilaaxana taqriiban lagu soo koobi karaa jihaadka waxaa la farad yeelay kowda hijrada nabigeena sal sl maalinta nabigeena uu soo hajiray ood magaalada madiine soo aaday ood soo gaaray ayaa la farad yeelay maraatib ayuu leeyahay alimaam ibn qayim caleyh raxmat ullah jihaadku wuxuu sheegay afar martaba inuu leeyahay martabada koobaad waa jihaadu annafs qofka naftiisa inuu ka adkaado la jihaado waa jihaad tan labaadna waa jihaadu ashayطaan shayطaanka inuu la jihaado isna waa qof kugu soo maqan oo meel kastoo xun inuu ka rida diyaar u ah tan saddexaadna waxaa weeyaan waa jihaad alkufaar gaalada in lala jihaado xarbiyiinta gaal kasta in lala jihaado maaha gaalka la jihaada waa kan dagaalku idinka dhexeeya oo xarbiga ah weeyaan ee kuwa musaalimiinta ah kuma jirta kan afaraada u dambaysa waxaa weeyaan waa jihaad munaafiqiin munaafiqiinta in lala jihaado mid walba marka habkiisa iyo ariiqiisa ayuu leeyahay qaar waxaa weeyaan carabkaa lagula dagaalamayaa qaar qur-aankaa lagula dagaalamaya qaar waxaa weeyaan naftaadii inaad xakamayso ayaad kula dagaalami gaaladiina sayfta iyo sinaanka ayaa lagula dagaalamaya mar kitaab aljihaad kaas weeyaan baabu wujuub اjihaad jihaadka waajibniisa ayuu baabkan u baabiyay xadid saddex kun iyo shan iyo siddeetanaad waa xadid saxix isnaad qaala imam nasa alي amat l abarna cbdiraxman ibn mxamed ibn salaam walaa ba'sa bihi qala xadaثna isxaaq ibn yusuf اlأزrq wa hiqa qala xadaثna sufyaan aلthawri can acmash can muslim ibn cimraan alasadi wa hiqa can saciid ibn jubayr can ibn cabaas radi allahu taala anuma qala wuxu yidhi cbdullahi bn cabaas lama goorti ukhrija الnebiyu nabigan laga soo saaray min makata magalada marka laga soo saaray oy gaaladii soo buriyeen qaala wuxuu yidhi abu bakrin akhrajuu nebiyahum nabigooday soo saareen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna anaga lilahi allaweyne ayaan u sugnaanay wa inaa anagan ilaahay allaweyne xaggii ayaan raajicuuna laamayna layahlikunna way halaagsami doonaan oy halaagsami doonaan oy halaagsami doonaan fa waxaa soo degtay kadibna markay soo baxeen kadib udina waxaa loo fasaxa loo idmay liladiina akhyaartii iyo muslimiintii yuqaataluuna lala dagaalamayaan inay iyagana dagaalamaan ayaa loo idmay biannahum dulimuu dulmi la dulmi awgeed biannahum bisababi annahum dulimuu wa ina allaha alla weyne calaa nasrihim ayaga gargaarkooda laqadiirun qaadiru mid awoodo weeyaan fa caraftu waxaan ogaaday annahu shaniya sayakuunu inuu ahaan doono qitaalun dagaal qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi fa hiya awalu aayatin nazalat fi lqitaal aayatan u oo dagaal kusoo degtay aayaddaasay ahayd ayuu cabdullahi bin cabas le radi allahu tacala anu ardaa marka sanad koobaad ayaa la waajib yeelay amaba la jideeyey xadiis saddex kun iyo lix sideetanaad waa xadiis saxiix isnaada qaala alimaam aleyh raxmatullah akhbarna moxamed ibnu cali ibn xasan ibnu shaqiiq almarwasi waa hiqatu saaxib xadiid qaala ambaana abi aabihiisna waxaa weeyaan cali ibn xasan ibn shaqiiq almarwasi waa iqatun xaafid qaala xadaanaa ama anba'na alxusayn ibn waaqid almarwasi waa iqatun lahu awhaam can camr bni dinaar can ikrima ibn cabaas radi allahu ta anuma qaal ana cabdaraxmaan ibna cawf oo taqaaneen saxaabi jaliilka radi allahu tacala anu ardaa wa raxima jamiica aruwaad wa asxaaban iyo saaxibo oo lahu isaga uu leeyahay ataw nebiya nabiga u yimaadeen sal slm bimakata ay ugu yimaadeen fa qaaluu waxay yihaheen yaa rasuul rasuulka allow ina annaga kunaa waxaanayna fii cizin sharaf wanaxnu annagana mushrikuun annagoo gaala ah ayaan cizi iyo nagala dambeeyaan ahayn dad laga baq ayaan ahaynay falamaa goortii aamanna aan la rumaynay iyo rasuulkiisa sirnaa waxaan noqonay adillatan kuwa dullaysan oo laga adkaadaan noqonay oo gacankugabad ah makaa la jooga marka yada fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slem innii aniga umirtu waxaa lii faray bilcafwi inaan facfu canhum wastakfir lahum sida marka cafwi ayaa lii faray muminiinta noqdeena ayuu gaalada noqdeenaba cafwi ayaa la lakin gaalada loola jeeda halkan falaa tuqaatiluu ee ha dagaalamina falamaa goortii xawalanaa allahu alla weynu unoo soo wareejiyey ilmadiinata magaalo madiina amaranaa bilqitaal inaan dagaalna ayuu nabigna fara sal slm fa kafuu markaasay dadkii gacmihay laabteen oo dagaalkii xoogaho ka yara lug jiideen faanzal allahu caza wajal weynu wuxuu soo dejiyey alam tara miyaadan arkin nabi allow ila aladiina kuwii qiila lahum loo yidhi kufuu aydiyakum gacmiina bareebta wa aqiimu الsalaa lagu yidhi oo ka madax adegay falama kutiba calayhim alqitaalu hy markii lagu qitaal lagu farad yeelay xaalad hay way ka jeesteen meeshii xadiid saddex kun iyo todoba iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimaamu nasai alي akhbarna maxamed bn cabdillah al sanani wa hiqa xadaثana muctamir ibnu sulaymaan ataymiy wa hiqa qala wuxu yhi samictu macmar ibn rashid alazdi waatiqat tabtan faadil can zuhri qala wuxu yhi qultu waxaan idhi an sacad can saciid qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi can saciid miyaad ka warisay qaala nacam ha can abi hurayrata ayaan ka wariyey weliba xa xadiidkuu taxwiiliy waanbana axmed ibnu camr ibnu sarx alumawi waatiqa walxaarat miskiin qira'atan caleyh waan asmac wallafdu liaxmed qaala waxa yidhi xaddatana ibnu wahb cabdullahi ibn wahb almisri can yunis ibn ziid alayli can shaabi zuhri can ibn musayab can abi hurayrata radi allahu ta qala abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulkeenna wuxuu yidhi bucitu waxaa liila soo diray bijawaamici alkelimi kelimooyinka iyo hadallada dhan hadal yaroo uruuriyo jawaamic alkelim wanusurtu birucbi argagax ayaa liigu gargaaray masiirat shahri iyo rasuulayaad kale ahayd hal bil inta loo socday in liga argagax aad ilahay u gargaaray wa baynama wabaynan wabayna goor ana aniga naa'imun aan jiifa uutiitu waxaa lii keenay bimafaatiixi khazaaini alardi arlada bangiyadeeda furayaalkeeda lii keenay fawadactu fawudicat fa wudicat waxaa la yeelay fii yaddii gacantayda oo meelo badan inay muslimiinta ay ka talin doonaan alkanzayn alaxmar wa alasfar in aad xataa ruum iyo fursi aad nabiga qaban doona sal alla ly slam riwaayaad ayuu ku sheegay qaala abu hurayrat wuxuu yidhi fadahaba rasuula nabiga lagu tagay sal slm wa antum adinka ayaa tantailuunahaa wixii kanzigii iyo bangiga nabiga uu sheegay ayaad la soo baxaysaan ood ku raaxaysanaysaan imtiaalka intaad qofka wax la soo baxa kana faa'idaysta weeyaan xadiidka saddex kun iyo sideed sideetanaad waa xadiid saxiixa waa xadiid kii hore loo tagiyo cafwan akhbarnaa hanuun ibn saciid asacdi mawlaahum wahiqatu faadil can khaalid ibn zaar aw yaziid alayli wa saduuqun yukhtiu qaala akhbarni qaasim ibnu mabruur waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo alqaasim ibn mabruur alayli waa saduuq faqiih can yunis ibn yaziid alayli can shaabi zuhri can abi slmta bn cbdiرaحman can abi hurayra radi allahu ta qa qal abu hurayra samictu rasul ka mal sl sl naxwahu xadiidkii hore xadiid la nooca amaba sidiisa ah xadiid saddex kun iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alي akhbarna kahiir ibn cubayda almadxaji wa iqa qaala xadaثna moxamed ibn xarb alkhawlani wa iqa can zubaydi maxamed ibn waliid الزubaydi iqaة habt can الzuhri can saciid ibn musayb can abi slmة bn cabdiرaحmaan wa iqa ana aba hurayrata radi allahu ta qal abu hurayra samictu rasul rasulka ayan ka maqlay sal sl qol isagoo le bucidtu waxaa laga soo diray bijawaamic اlkelimi hadalla kooban oo macno badanna xambaarsan wanasirtu birucbi argagax ayaa lagu gargaaray wabayna goor an aniga naaiman aan jiifo uutiitu waxaa lii keenay bimafaatixi khazaayi lardi ardada furayaalkeeda bangiyadeeda furayaalkeeda lii keenay fawadicat fii yadii gacanteed ayaa la saaray faqaala abu hurera wuxuu yidhi faqad dahaba rasuula nabig iska taga sal slm oo rabbigii ayuu aaday wa antum adinka tantailuunahaa la soo baxaysaan kana faa'idaysanaysaan ku raxaysanaysaan haddii saddex kun iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixu mutawaatir waana saxiix mutawaatir mutawaatir waa taqaanaan waa xadiidka martabada ugu sarreey jooga akhbarnaa yunis ibn cabdilcala sancani waa almuqri yunis ibn cabdilcala almuqri weeyaan iqa waalxaarit ibn miskiin qira'atan caleyh waan asmac can ibn wahab cabdullahi ibn wahab almasri qaala akhbarana yunis ibn zayd alayli can shaab zuhri qaala wuxuu yidhi xaddaanii saciid ibn musayab yaa ii warramay ana abaa hurayrat akhbarahu inuu warramay ana rasuul rasuulka ale sal l slm qaala rasuulkeen wuxuu yidhi umirtu waxaa lii faray an uqaatila nas dadkan aan la dagaalama xataa yaquulu ilahay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah faman qaala laa ilaha illa allah faqad casama faman qaala qofka yihahda laa ilaha illa allah asaba minii maalahu maalkiisa ayuu iga ilaaliyay wanasfahu naftiisii ilaa bixaqi xaqiisa mooyaane wa xisaabu xisaabtiisana cala allah alweyne korkiisa ay ahaad subxaana wa tacala alla yaa la xisaabtamay xadiidka saddex kun iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix isna akhbarana kaiir ibnu cubayd wa hiqa can moxamed ibni xarb can zubaydi can zuhri can cabdillaahi ibni cabdillaah ibni cutba ibni mascuud wa hiqatun habt can abi hurayrata radi allahu taala bdxasan dawsi raawiyat اislaam qala wuxu lama goorti tuufiya rasul nabiga alla ofsaday waاstukhlifa abu bakr abu bakrna khaliif laga dhigay oo muslimiinta madax looga dhigay wa kafara man kafara wa kafar uu gaaloobay man kafara qof gaaloobay min acarabi reer carabna ay dad ka gaaloobeen qaala cumar wuxuu yidhi ya abaa bakrin abu bakrna u go-aansaday dabca inu la dagaalamo qaala cumar wuxuu yidhi ya abaa bakr abu bakrow kayfa tuqaatilu nas dadka sad ula dagaalamaysaan waad qaala walxaal qad qaala u yidhi rasul rasulka al sl slm umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaas xataa yaquuluu ilahay ka yidhahdaan laa ilaaha ila allah faman qaala laa ilaha ila allah asama min wuxuu iga ilaali nafsahu naftiisa wamaalo maalkiisa ilaa bixaqi xaqiisa mooyane wa xisaabu xisaabtiisa cala allahi alweyne ay ahaatay qaala abu bakrin wuxuu yihi radi allahu taala arda wallahi allaan ku dhaartay la uqaatilanna waxaan la dagaalami on la dagaalami man qof ayaan la dagaalami faraqa kala gey bayna salaatu zaka fa ina zakaat zakadii xaqu lmaali waa maalka xaqiisa wallaahi allaan ku dhaartay low manacuna hadday ii diidaan canaaqan waxar kaanuu ayaan yu-aduunahu kuwa siyo oo u geeya ilaa rasul rasulka sal slam laqaataltuhu maan kula dagaalami lahaa calaa mancihaa diiditaankeeda fa wallahi allaan ku dhaartay maa huwa ma ahan ilaa raytu an rasulilaa eh, an raytu fawallahi allan ku dhaartee maa huwa ma ahanin ilaa an ra'aytu inaan arka allaha la weyne caza wajal qad sharaxa inuu u sharxay jeclaysiiyey sadra abi bakrin abubakr xabadkiisa liqitaali wa caraftu kadib waxaan gartay annahu isaga hadalkaas iyo ra'yigaas abubakr u watay alxaq inuu xaq yah ayaan gartay saasuu nabig leh sal allahu saasuu leeyahay mxuu cumar ibn khataab radi allahu tacala canhu ardaah waaya xadiidka saddex kun iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam bn cali ramat lah abarna axmed ibn moxamed ibn muqiirat alximsi waa saduuq qaala xadatana cuثmaan ibnu saciida alximsi isna iqatu caabid can shucayba ibn abi xamsat alxamsi isna iqatu caabid can zuhri qaala xadatana cubaydulah cubaydulah ibn cabdillahi ibn cutba miya mise waxaa weeye alcumari wa anba'ana kahiir ibnu cubayd waa iqa qaala xadatana baqiya baqiya ibnu waliid weeyaan saduuqun kahiir tadiis can dacafaa an شhucayb بn abi xamزة qaala xadaثnii zuhriy zuhri baa ii warramay can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ibn mascuudi ana abaa hurayrata radia allahu tacala anhu ardaa qaala wuxuu yidhi abu hurayra lama galtu wafiya la obsaday rasul rasulka la obsaday sal l slm wa kaana abu bakrin abu bakrna u ahday bacdow gadaashii u qabsaday khilaafada muslimiintii wa kafara uu gaaloobay man kafara qof gaaloobay oo min alcarabi caraba qaala cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu ardaa yaa abaa bakrin abuubakrow kayfa sideebaad tuqaatilu nnaas dadka ula dagaalamaysaa waqad qaala walaal qad qaala uu yihi rasul rasulka sal slm umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaas xataa yaquuluu ilahay kay yihahdaan ilaha illa faman qaala laa ilaha illa allah qofka laa ilaha illahu yihahdo faqad acsafa minii maalahu wanafsahu naftiisii maalkiisa waa iga ilaaliyey ilaa bixaqi xaqiis mayn xisaab xisaabtiisa allah alweyne ay ahaatay qaala abu bakrin wuxuu yhi radi allahu anhu arda low qaatilana waan la dagaalamay waan la dagaalamay man faraqa bayna salaati wazakaa salaadii zakada qofka kale qaaday waan la dagaalamay faina zakaa zakada xaqu maali maalka xaqiisa weyn wallahi allan ku dhaartay low manacunay hadday ii diidaan canaaqan waxar kaanu ahayn yu-adduunaha mid siiyo ilaa rasul rasulka sl sl qataltu waan kula dagaalamana calaa manca diiditaankeeda qaala cumar wuxuu yidhi fa wallahi allan ku dhaartay ma huwa ma ahanin ilaa an raytu an arkay allah alweyne caza wajal sharaxa inuu sharxay sadra abi bakrin lqitaal dagaal uu sharxay fa caraftu waxaan gartay annahu isaga alxaqu inuu yahay walafdu liaxmed ayaa iskala weeyaan marka qadiyaddu waxay ahayd sayd abubakr radi allahu taala arda markii nabigeen u geeriyooday isaga ayaa la wareegay khilaafada muslimiinta dadkii marka laba ay u qaybsameen ama saddex aan dhaha dad islaamnimada baaqi ku ahaaday oo maka iyo madiine iyo daa'if saddexdaas qolo iyaga ma dhaqdhaqaaqin dad iyagana murtad noqday oo gaaloobay oo diintaba ka baxay oo islaamnimada dhanba ka tagay oo qaarkood muxuu ahay eh, raacay kuwa nabinimada sheegtay aswad alcanzi iyo eh, musaylimat alkadaab iyo beladaan raaceen qolona waxay yidhahdeen zakada ma bixinayn wixii kale camalka islamka baan gudanayna lakin zakada ma bixinayna waxay soo deliishanayaan khud min amwaalihim khud nabi allow ka qaad min amwaalihim sadaqatan zaka tuahiruhum aad ku nadiifinaysa biha idoo tusakiihim aad ku dahirayso eh, wasalli calayhim una ducoy marka waxay dhaheen maadaama nabi ma u dhintay isagaa qaad la yidhi ducada isagaa la faray eh, taiirka iyo taskiyada iyo ducadiisa ay ku imaanaysay way dhammaadeen wa caleyhi marka amaash kale waan gudana lakin zakadii waan joojinaynaa arrinka asaga marka abubakar wuxuu yidhi waan la dagaalamay cumar ayaa markuu yimid oo la niqaash wuxuu yidhi cumarow si abubakr oo si ula dagaalamaysa dadkii ayagoo tawxiidka qabsaday markaasa kadibna wuxuu soo deliishaday axaadiistan iyo kuwa gadaal nooga iman doona insha allah tabarak watacaala kadibna cumar markuu arkay inuu arrinta ku dhegan yahay sid sida abubakr oo qalbigiisa ilahay uu sharxay wuxuu gartay marka inuu xaq yahay lianna abubakr radia allahu taala andaha asal ahaan waa nin nabigeenna calayhi sala slam mishkaadkii wax ka soo qaatay lagu shubay oo la siiyey yacni nabigeena ala sl slam diintii uu la imaaday ninka koobaad oo waxaa weeyaan ka qaatay oo la jiray ilaa aad ka geeriyoodana la socday ayuu ahaa radia allahu taala arda alcusr walyusr walmashad walmakra meel walba uu la mara nabigana sal sl naftiisa iyo maalkiisa ayuu nabigana ku difaacay alayh sala slam maalinta la soo saarayba marka waa yaqaanaa wixii sax iyo waxaan saxayn aad buu u yaqaanaa maadaama abubakar oo iga cilmi badan oo iga diin badan ah ina qalbigiisa ilahay ku sharxay ah, aan arkay anna xaq inuu yahaan ogaaday ayuu leeyahay cumar ibn khadaab radi allahu ta arda xadiid saddex kun iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna axmed ibn sulayman aruhawi iqatu qala xadana mumal ibn fadl wasaduq qala xadana alwaliid ibnu muslim alqurashi mowlaahum weyaan iqatu kahiira tadis wtaswiya qala xadaanii shucayb ibn abi xamsat iqatu caabid wasufyan ibn cuyeyna wadakara aakhara mid kale ayuu sheegay can zuhri ayuu ka sheegay aakhar ayaa u baahmada haddii sufyaan iyo shucayb ay meesha joogaan can saciid ibn musayab can abi hurayrata radi allahu ta qa wuxu yhi abu hurayra lamaa goorti jamaca abubakrin abubakar uu ciidan u aruursaday ama u go-aansaday liqitaali inuu la dagaalamo dadka murtadiinta amaba kuwa zakada diiday fa cumar wuxuu yidhi kuwa zakada diiday yaa abaa bakrin kayfa tuqaatilu nas dadka saad ula dagaalamaysaa waqad qaala rasulla nabiga isagoo yidhi sal slam umirtu waxaa liifan an uqaatila xataa yaquulu ilahy ka yidhahdaan laa ilaha illa allah fa idaa qaaluuha goortay minii waxay iga ilaaliyeen dimaauhum dimaa'ahum dhiigyaalkooda waa maalum maalkooda ilaa bixaqi xaqeeda mooyane qaala abubakr wuxuu yidhi radi allahu ta anu low qaatilan waan la dagaalamay waan la dagaalamay man qof ayaan la dagaalamay jamaaca faraqa kala gey bayna asalaati wazakaha salaadii zakada kala qaaday oo salaadiina tukaday zakadiina diiday wallahi allan ku dhaartay low manacuna hadday ii diidaan canaaqan waxar kaanuu ahayn yuaduunahu mid yuadduunaha mid siiya ilaa rasulillah rasulka sal slam qaataltum waan kula dagaalamana calaa manca diidadeeda qaala cumar wuxu yihi radi allahu anhu arda fa wallahi allan ku dhaartay maa huwa ma ahan ilaa araytuna arkay allah alla weyne caza wajal ama tacaala qad sharaxa inuu sharxay ku xasriyey sadra abi bakrin liqitaalihim inuu la dagaalamo fa caraftu waxaan gartay annahu isaga alxaqu inuu yahay weeyaan xadiidka saddex kun iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis xasanu saxiix ahbarana moxamed bn bashaar bundar qaala xadaana camr ibnu caasim alkilaabi wa saduuqun fii xifdi shay qaala xadaana cimraan abuاlcawaam alqaطaan wa saduuqun yahim qaala xadaana macmar ibn rashid alasdi wa iqatu tabt can zuhri can anas bn malikin radi allahu taala anu arda qala wuxu yhi anas waa khaadimka nabigeena alayh slat slam qaala wuxuu yidhi anas bn malik lamaa goortii tuwafiya rasuula nabiga alla ofsaday irtadat ilcarabu carabtu waa ridowday faqala cumar wuxuu yidhi ama qaala cumar wuxuu yidhi yaa abaa bakrin kayfa sideeba tuqaatil carab carab ola dagaalamaysaan faqaala abubakrin wuxuu yihi radia taala arda inamaa in kala mahni qaala rasul rasul wuxu yhi sl slm umirtu waxaa lii faray an uqaatil annaas xataa an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah wayuqiimu salaa salaada ay oga weytu ku dhaartay low manacunii hadday iididaan canaaqan waxar oo mimaa ka mid ah ahay yuctuuna rasul rasulka ala siiyo laqaataltuhum calayh waan kula dagaalama qala cumar wuxuu yidhi radia allahu taala arda falamaa ra'aytu markaan ra'yi abi bakrin qad shurixa in loo sharxay calimtu oo qalbigiisii loo lagu xasiliyey calimtu waxaan ogaada anahu alaq inuu aq yahay xadiidka marka xadiista hore ay isku macno dhow yihiin ikhtilaaf yar waxaa ku jira oo ziyaada ah wayuqiima salawaatu zakaa qaala abu abdirxmaan wuxuu yidhi cimraan alqaطaan leysa bilqowmi ma ahanin fi lxadiid waan soo marnay raawiga ahaa wa hada alxadiid xadiidkan khaطa'un waa gef khaطa marka wuxuu kala jeeda xagga riwaayada ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo cimraan abulcawaam alqataan ayaa ku gafay ayuu leeyahay hay waladii qablahu xadiidka asaga ka horreeyey asawaabu isagaa sawaabah waladii qablahu asawaabu isagaa sawaabah xadiidu zuhri ayaa sawaab ah can cubaydillahi ibni cabdillahi ibni cutba can hurayra ayaa sax ayuu leeyahay wallahu aclam macna ahaan laakiin intaan ziyaadadan yarado wata unbaa un muxua ku jirta xadiidka ma xasan saxiix weyaan xadid saddex kun iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa aleyh ramat lla abarna axmed bn moxamed alxamsi waa saduuq ibn muqira weyaan qala xadaثana cثmaan <clears throat> ibn saciid alumawi waa iqat caabid can shucayb ibn abi xamza can zuhri xa وأخبرني cمر بن cثمان بن سعيد بن كثير الأموي mولاهم صدوق قال xدثنا أبي أبيس waxa weeyaan cثمان بن سعيد الأموي وثقة cاabد قال xدثنا شعيب بن أبي حمزة can zuhri qaala xadaanii saciid ibn musayaba ana abaa hurayrata ahbarahu wuxuu warramay ana rasul sl sl sl qala rsulkeena inuu yidhi umirtu xalif laa uqaatil naas xataa yaquulu ilaa ay ka yidhahdaan laa ilaha illa allah faman qaala qofkii yihahda faqad asama minii wuxuu iga ilaaliy nafsahu naftiisa wamaalo maalkiisa ilaa bixaqi xaqiisa man xisaaba xisaabsan allah alweyn koriisa ay ahaatay saddex kun iyo lix iyo sagaashan xadiidka ah waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas cali ramat lla abarna harun cabdillaahi albaqdaadi hiqa wa muxamed ibn ismaaciil محمد بن اسماعيل بن إبراهيم waa ثiqة qaala waxaa yidhi xadaثna يزيid ibnu harin الsulmi wa ثiqaة mتqin caabid qaala أنba'na xamaad ibnu سلمةa wa ثiqaة caabid can xumayd ibn abi xumayd طawiil wa ثiqaة mudlis can anas بn maliki radي الlahu taعala arضa can nebi nabigana sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi shaahidu الmuشhrikiina mushrikiinta kula jihaada biamwaalikum maalkiina iyo aydiikum gacmihiina iyo alsinatikum carabkiina eh, kula eh, jihaada ayuu nabig l sal slm waa gaalada kuwa xarbiyiinta baabu tashdiidi fi tarki اjihaad jihaadka in laga taga adkayn laisku adkay iyuu baabkan u baab yahay amaba qofka adayg iyo culays lagu saaro xadii saddex kun iyo toddobiyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimam ali ramat abarna cabda ibn cabdiraxiim almarwsi waa saduuq qaala xadaثna salamata ibnu sulayman almarwsi wa hiqat xafid qaala anba'ana imar cbdulahi mubarak waa imaamkii qaala anba'ana whayba yani ibn ward iqa miya qaala abaranii cmr ibn mxamed ibn mkadir waa iq can sumay alqurashi almaqzumi almadani iqa weeyaan can abi صaalx asamaan azayaad dakwaan weyan waa iqatun tabt can abi hurayrata radi allahu taala an nabi nabin w sl qal nabin wuxuu yidhi man maata qofka dhinto walam yaqzu aanan duulin walam yuxadid aanan ugu sheekayn nafsa naftiisa biqaswin duulaan maata wuxuu ku dhinta calaa shucbatin qeyb iyo gobol shucbati nifaaqin nifaaq gobol nifaaq ayuu ku dhinta ayuu nabig sal slm baabu ruqsa fi takhaluf can isariya gaadiiladii iyo ciidanka roondada ah in laga dimaro ruqsa lisu ruqsay baabkan u baabay xadiidka saddex kun iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasr alih mt akhbarna axmed ibnu yaxyaa ibn wasiir ibnu sulaymaan atujiibi weyaan almisri ahy can ibni cufayr saciid ibnu kaiir almisri weeyaan muxuu yahay saciid ibnu kaiir iqamiya hy can leyth ibni sacd almisri can bni musaafir cabdiraxman musaafir waa saduuq can ibni shahaab kii horan fiiri can ibni shahaab izuhri can abi salamata bn cabdiraxmaan iqat muktir wa saciid ibn musayib waa taqaanaan ana abaa hurayrata radia allahu ta qal abu hurayra samictu rasul lahi kama sl sl ql isagoo waladii alli baan ku ratay nafsii nafteedi biyadihi gacantiis kusugan tahay lowlaa ana rijaalan rag haddii aynan oo meel muminiin muminiinta ka mid a laa tatiibu aynan wanaagsanayn diib noqonayn anfusahum nafyaalkooda an yatakhallafuu inay dimana canii walaa ajidu aanan helaynin maa axmiluhum caleyh waxaan ku xambaara maa takhallaftu kama dii mareen khalfa sariyatin gaadiila gadaasheed oo taqzu ku duusha fii sabila jidka alle caza wajal waladii alli baan kurata nafsi nafteed biyadii gacantiga ku sugan tahay lawdit waxaan jeclaan lahay ani aniga uqtalu in lii dilo fii sabiiliha jidka alle uma axyaa lii nooleeya uma kadib in uqtalu lii dila uma axyaa lii nooleeya uma uma uqtalu lii dilo uma axyaa lii nooleeya uma uqtalu lii dila saasuu nabiga yidhi sal slam yacni fadliga shahaadada ay leedahay ayuu nabigeena sheegaa shahaadada laga hadla marka waa taqaanaan waa shahaadada iyo jihaadka shuruudiisa wata oo gaal xarbi ah lala dagaalama oo imaamkiisa iyo dadkii muxuu ahaa muslimiinta ay eh, habkooda isku toosan yahay qof muslim aanan la dilaynin qof muslim aan la qarxinaynin qof muslim waxaa weye xoolihiis aan la dhacaynin yacni oo gaala xarbiyiin ahoo kula dagaalamaysa xataa gaal aamin ah oo musta'man ah amaba waxaa weyaan mucaahada mucaahada aan la taabanaynin kaas weeyaan qofka gaalka oo mucaahadka oo lala ballamay in la dilo waxaa lagu waayaa raa'ixat aljanna qofka inuu carabtiisa man qatala mucaahadan lam yarix raa'ixat aljanna marka beryahan wixii isku dhex qasmayo jihaadkii iyo takhriibkii ayaa isdhexgalay marka qofka wuu ku wareerayaa kee jihaadkeeda takriiba ma kala garan karo marka waa caleyhi hawsha ayada in aad loo hubsado naftaada hal mar ay baxaysaa sbeerna ma lahan meel ilahay u raali raalli kayabas inay ku baxda unbaa loo baahan yahy haddii laakiin naftaadaad ku ciyaarta oo naftaada aad intaas a isdisho kadibna qiyaamana waa is qarxin saad ubaa isu qarxinaysaa muslimiin iyo ummad aanan mudnayn in la dila aad isku qarxiso nacam ninkaan soomahan maahan oo ya mhm mhm haye iqatulcaabid hay tamam tamaam hada wallahu aclam w sala allah waslm cala cabdihi rasuuli mustafaa